horeynaya takbiirta takbiirta lafdigeedu waa allahu akbar oo waxba lagama bedeli karo in halkaa al lagu daro mooyaan oo allaahul akbar la yidhaah mooyaane ama sifo ilaahay la soo geliyo allahu ljaliilu akbar la yidhaah mooyaane waxba lagama bedeli karo allahda arraxmaan laguma bedeli karo akbartana acdam iyo ereyo kale oo la micna ah af carabiba ha noqdaana laguma bedeli karo sunayaasheeduna waa in imaamkuna uu kor u yidhaahdo dadka kalena ay hoos u yidhaahaan in gacmaha kor loo qaado sida uu sheekhu inoogu si inoogu tilmaami doono inuu qofku labadiisii gacmood kor u qaado faruhu ay markaa dhagaha xaggooda sare ku aadanaadaan suulashuna ay dhagaha hoostooda ku aadanaadaan gacanta inteeda kalena garabka waa iska taqriib iyo dhadhaweyn weeyi ma aha boqol kiiba boqol sidoo kale in faraha in yar la kala kaxeeyo markaa kor loo qaadayo inahaas ayuu sheekhu raximah llahu tacaala ka tilmaami doonaa takbiirta haddii qofku uu garan waayo allahu akbartii way dhici kartaa oo qof baadiye maaragtay ka yimid oo salaadii la baray kadibna intuu xafiday laabtay deetana ilaawey baa dhici karta wixii lagu xidhanayay muxuu ahaa ilan qofkii qof caamiya weeyi of carabigii garan maayo allahu akbartu inay markaaba ugu horreysay baa laga yaabaa kaasoo kale haddii macnihii loo sheegay oo allahu akbar macnaheeda loo sii sheegay de macnuhu waa afkiisiiyo ma ilaawaye intii markaa afkiisa ahayd buu ku xidhanaya kol haddii aanu garanaynin allahu akbar tii carabiga ahayd wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala wاtakbiiru an yaquula takbiirtu waa inuu qofku yidhaahdo allahu akbar waa inuu yidhaahdo aw allahu اlakbaru ama uu yidhaahdo laa yujzi'uhu gayru daalika waxaan taa ahayni salaaddii ka gudi mayso takbiirtu waa rukni min arkaani الsalaa waxaa u daliila nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii ulaa idaa qumta ila الsalaati fakabir salaada markaad u istaagto takbiiro oo allahu akbar dheh sidoo kale waxa uu yihi taliiluha taxriimuha اtakbiir taxliiluha اtasliim salaada waxa xidha ee waxyaalihii markaa xaaraanta ah ay xaaraan ku noqdaan waa allahu akbarta waxay markaa labaduba tusinayaan takbiirtu inay lagama maarmaan tahay oo salaadiiba dee taxriimba aanay helayno aanay xidhmayninba haddii aan allahu akbar lala imanin takbiirna waxaa la yaaba allaahu iyo akbaroo la yskaga khabray oo allahu akbar qofku uu yidhi hadduu doono sifabaa hau dhexaysiiye laakiin wixii sidaa khilaafsan takbiir lama yidhaahdo allahu akbar marka alifkii laamka lagu daro waxay yidhaahdeen eh, maaragtay magacii takbiiri meesha kama bixin oo qofku allaahul akbar markuu yidhaahdo ilaahay uunbaa u weyn bay noqonaysaa oo xasri uunbaaba soo kordhae dee takbiirtii maaragtay la yidhi taxliiluha taxriimuha takbiir way ku dhaboobeysaayo magicii way wada taabay yidhaahdeen waman laa yuxsinu takbiira bilcarabiyati qofka aan garanaynin inuu afcarabi ku takbiirto kabara bilisaanihi afkiisa ayuu allahu akbar waxay ku tahay uu ku odhani haddii aanu afcarabigii garanaynin barashana aanay u suuragal ahaynoo de sida qofkaa fogaaday ee aynu tilmaannay oo kale wa calayhi an yatacallama waxaase waajib ku ah inuu barto oo dee ninkaasi waxay leedahay salaadihii inta uu cid barta helaya saasuu ku tukanaya laakiin waxaa ku waajiba inuu u safro oo halkii markii hore uu ka soo bartay ama meel kale oo de wax ku ogaya jiraan waa inuu u safro oo u sadcaalo si uu markaa usoo barto intaa uu dhexda kusii jiro salaadihii ka hor yimaadana wuxuu ku tukanayaa marka afkiisaasuu ku xidhanaya oo tacliimtaasi tacalumkaasi ama barashahaasi waa waajib lianna maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wey wixii waajibku la-aantii aanu dhammaystirmayni isaguna waajib buu noqdaa wayajharu bitakbiiri takbiirta waxaa marka kor buu u odhanayaa in kaana imaaman hadduu imaam yahay waxaa la sunneeyaa allaahu akbarta inuu kor u qaado oo uu maqashiiyo dee dadkii uu tujinayey wayarfacu yaday gacmihiisa ayuu kor u qaaday waa sunno kale ee maca takbiiri takbiirta maceeda xadwa mankibayhi ilaa meel le siman labadiisa garab waa gacmaha guud ahaan baa garbaha la sinaanaya laakiin waxay yidhahdeen culammadu faruhu halkaa dhagaha dhacladoodaa sare ayay ku dhowaanayaan oy la sinaanayaan suulkuna halkan hoose ayuu ku aadanaanaya haddaba waa maca takbiiri takbiirta miceedu markuu allaahu akbar leeyahay ayuu kor u qaaday deetana markuu markaa allaahu akbar yidhahda ay dhammaatana wuu soo celinay marka markanuu sii wado ayuu takbiirtiina wadayaayo waay le waa macatag yarfacu yaday macatagbiir maca btidaai takbiiri takbiirta bilowgeeda allaahu akbarta ayuu kor ula sii qaaday waintahi maca intihaa'ihi marka uu dhammeeyo allahu akbartiina wuu markaa de waa weya isaguna aggii sare ayuu gacmihii geeyey wuu soo celinayaayo way u dhammaanaysaa markaa koru qaadidii waxay culamadu yaan markaa dadka qaarkood saasay yidhaahdaan kuwo kale inay maarata gungundhiyaan gacmaha waxyaalahaasi ma aha sharci ma ah waba maaragtay sa dadka qaarkood qaar xaggaa ah horaa bay geeyaanba oo maaragtay eh, qofku markaa inuu halkan dhagihiisa un la simo weeyaan markaa eh, sida sunnada ihi eh, aanu gacmahana gundhin imaam alghazali raximah llahu tacala kitaabkiisa bidaayat lhidaaya wuu kaga hadlaa waxyaalaha noocaasa gundhintaa gacanta la gundhinaya iyo wixii lamidka ah wayufariqu asaabicahu farihiisa wuu yar kala geynaya isku dhajin maayo weeye si yaroo markaa iska wasat ah sida uu maaragtay kutubta qaarkeed imaam nawowi uu ku sheegay tafriiq wasad oo dhexdhexaada ayuubu markaa uu maaragtay kala kaxaynaya faraha ee iskuma dhajinayo xoogna loo kala qaadi maaye yani waxa weye farahiyoo aan ishaysan ayuunbu markaa kor u qaaday nabigeena aleyhi salaatu wasalaam waxaa ka soo wariyey takb maaratay rafculyadeenkaasi saxaabo fara badan culamada qaarkoodna kita kutub gaara ama maarata ajzaa gaar ayaabay ka qorsay imaam oo kale juzu rafci fi salaa ayaabude si gaara u ururiyeyba axaadiistii kusoo aroortay waana la isku waafaqsan yahay waaba ijmaac baa u daliila halkan marka takbiiratul ixraamka la joogo meelaha kale ayay madaahibta kale qaarkood diidan yihin fa idan takbiiru takbiirtu markay dhammaato xada yaday gacmihiisii wuu dhigayaa markaad akbar tidhaahdo ayaad gacmihii soo celinaysaa takbiirtii markay dhammaato gacmihii hoos bay usoo kacayaan toos baad markaa halkan laabta u keenaysaa culamada qaarkoodoo weji odhanayaa jira wuu horta dhigayaa wuu sii daynayaa kadib wuu kor usoo qaadayaa laakiin sida muctamedkaa markii aad sidaa takbiirta u dhammayso aad soo celiso halkii laabtii ayuunbaad keenaysaayo waad isku qabanaysa xabta yadayhi gacmihiisuu dhigayaa oo yani waxa uu soo dejinayaa weey wa akhada wuxuu ku qabanayaa kuucahul aysara kuuciisa bidix bikafihi laymani gacantiisa markaa midig kafkeeda ayuu ku qabanayaa horaynu markaa usoo tilmaanay darsigeenii xalay wa jacalahumaa labadaa wuxuu wada socdo wuxuu dhigayaa taxta sadrihi laabtiisa hoosteedaa yar ee markaa laabtiina qayb ka soo gaaraysa halkaasuu dhigayaayo iyadana dee axaadiista ayaa ku asaxday in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi waxaa la faray haddaanu ambiyadii nahay in aanu eh, gacanta yada gacmaha midig aanu ku qabanno gacmaha bidixma aanu dul dhigno marka aanu tukanayn waana maxalkaa markaa qiyaamka weeye in taxta sadri markaa ala sadri eh, maaragtay uu dhigi jirayna xadiid baa iyadana ku soo aroorayo calaa sadrihi oo maarata ficilkii nabiga wadaca yadahu اlyumna calى اlyusra calىa sadrihi marka culammadu calىa sadrihidaasi waxay ku fasireen yani waa laabta xaggeedan hooso de intan o laab waa la iska ihahda halkaa qofka maarata laabtiibu dhigay waa la yidhahda waa nooc tajawuse laabtan sare sadriga a aha waa halkaa markaa sadriga ama laabta hoosteeda yarwi wuxuu yihi wuxuu dhigayaa nadarahu eegmadiisa ilaa mawdici sujuudihi halkuu ku sujuudayo ayuu markaa eegaya intaa uu salaada ku jiro ee uu tukanayo marka laga soo reebo markuu atixyaadsanayo oo fartiisa uu eegay uma yaquulu intaa kadib wuxuu odhanayaa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa muslima wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana awal wa ana min almuslimiin wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa qiraa'adii salaada wixii la akhriyayey qiraa'adu haddaba waa rukni sunayaalna way leedahay inta ruknigii waa qiraa'at lfaatixa qiraa'at lfaatixa faatixada in la akriya ayaa iyadu waajiba oo bisinkiina uu ku jiro iyadu markaa de iyada waajibaad bay yeelanaysaao waa inoogu iman doontaa kitaabka in bisinkii lala yimaado in tartiibtii la ilaaliyo aayadu say isugu xigeen in la xidhiiriyo aan la kala goynin axkaam kalea faatixadii kusii tacalluqayso oo qofkii aan faatixada garanayni maxaa isagana axkaamu yaalla iyadana musanifku waa inagala hadli doonaa waxaa kaloo jira markaa sunantii de qiraaada oo sunanta qiraaadu iyaguna way badan yihiin waxaa soo gelaya ducaaulstiftaaxan uu hadda inoogu bilaabay oo kow ka ah haddana isticaadadii acuudu billahi min ashayطaani rajiimtii oo iyaduna ragcad walba ah sida maaragtay asaxa ah sidoo kale in qur-aankii markaa qur-aan laga dhigo la tartiiliyo faatixada marka la aamiin la yidhaahdo aamiintaas imaamku kor u qaadayaa sida uu markaa iyo munfaridkuba ma'muumka ayaa imaamku ku leeyahay imaam shaafici uu kuleeyahy laba qowl isagana waxaa markaa rajaxan oo inuu kor u qaadayo sidoo kale waxaa ka mid qiraa'ada in eh, la akriyo suuradii ka dambeysay faatixada labada ragcadood ee hore faatixada dabadeed suurad kale la akriyo oo qofkii aan markaa ma'muum ahayn uu akriyo eh, ma'muumkuna uu akhriyaya haddaanay salaadu jahriye ahayn hadday salaadu jahriye tahay eh, marka xaaladda ayadaa ma'muumkii maayo suuradaasi labada ragcadood ee dambe iyaga miyaa faatixada wax laga dheeraysiinayaayo wax faatixada dhaafsiisan miyaa la akhriyaya laba qowl baa imaamkii shaafici ahaa uu ku leeyahay iyadana waxaa rajaxan oo muctamada inaan la akhriyayn wax kale labada ragcadoodee dambe faatixada keliya uun in lagu gaabsanayo waxaa kaloo kamid ah de sunantii qiraa'ada koruqaadidii qur-aanka kor loo qaadayay cishaayiga iyo maqhribka iyo salaada subax ragcadahooda hore salaada subax iyo maqhrib iyo cishaayga labada ragcadood horeeya inta ragcadahooda dambena hoos loo akhriyayey duhur iyo casarna sidoo kale hoos loo akhriyayey iyo maaragtay de kale oo fara badanoo aynu markaa insha allahu tacaala wax ka tilmaami doono inahaas ayay noqonayaan markaa sunnihii koobaad ayuu markaa ku bilaabayo faatixadii uu ka soo horreysiiyey maadaama uu ka horeeyo oo waa ducadii istiftaaxa marka tan baa markaa imaam shaafici raximah llahu uu doortay intana kumay dhammayna dee way sii dheereedo allahuma anta almaliku laa ilaaha ilaa anta anta rabbii wa ana cabduka dalamtu nafsii واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن أخلاق لا يهديني لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك إمام مسلم baa صaxiixiisa ku soo warinaya taasuu imaam shaafici doortay oo dhammaanteed la akriyo waxbana inaan ka tegin baa weliba jecelahay buu yihi marka imaamkii musani saaxib اlmukhtasar ayaa isagu maadaama kitabkiisu soo gaabay wa ana min almuslimiin ku joojiyey asxaabta markaa culimada madhabku ilaa wa ana min almuslimiin taa waxay u doorteen qofkii imaamka ahaa ee dadka tujinayey ayay yihahdeen isagu si aan dadka ugu dheeraynin intaa ha akriyo wajahtu wajhiya aladii faطra الsamaawaati walarda xaniifa wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu wa ana min almuslimiin wa ana awal muslimiinna riwaayad bay ahayd iyaduna kale intaasuu imaamku ku daynayaa bay yidhahdeen laakiin qofkii keligii tukanaya iyo iyo kii mamuumkaaba hadduu ka gaadhsiin karayo dee faatixadii intiina uu ka gaadhsiin karayo intaa dheere kale aynu akrinayna wuu raacinaya sidoo kale salaadihii sunayaasha ahaa dee saasoo kala iyadana loo akhriya wajahtu wajiya wejgaygii waxaan u jeediyey waxaan u jihaystay liladii fatara asamaawaati waalard allihii samaawaadka isagu abuuray ee curiyey iyadoon cidi ugu horraynin iyo dhulkaba xaniifan anigoo ah mid markaa toosnaaday oo baailoo dhan ka soo iishayoo xaqa usoo baydhay musliman anigoo markaa nin markaa isdhiibay ilaahay subxaana wa tacala islaamaya wamaa ana min almushrikiin kuwa ilahay u shriig yeelay kamid mai ina salaatii salaadayda aan tukanayo iyo wanusukii cibaadadii guud ahaanba ama gowracayguba wamaxyaaya iyo noloshaydu iyo wamamaatii dhimashadayda iyo acmaashaan ku noolan iyo waxaan ku dhimanayaba lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay subxaana watacaala keligiiba u sugnaadeen caalamiintoo dhanna rabbigooda aha laa shariika lo cidi lama le wabidaalika umirtu inaan waxaasoo dhan isaga u gaar yeelo ayaa lay faray وأنا من المسلمين مسلمkaanan ka mid ahay اللهمa أنت الملك الله بqر baa tahay لاa إلaهa إلا أنت cid حq lagu caabudan adiga ahayni ma jirto أنت رaبي وأنا cabدك رaبigay baa tahay aنa adoonkaagii baan ahay ظلمت نفسي واعترفت بذنبي naftayda waan dulmay waanan qirtay dembigayge fakfir lii dunuubii jamiica ilahu dunuubtayda i dhaaf inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta adi mooye cid kale dembi ma dhaafto wahdin ila axsan akhlaaq akhlaaqda wanaagsan allayo amata ugu wanaagsan akhlaaqda igu hanooni laa yahdiini liaxsaniha ilaa ant akhlaaqta ugu wanaagsan igu hanoonin maayo cidaan adi ahayni wasrif canii sayiaha akhlaaqteeda xun leexi laa yasrifu canii sayiaha ilaa ant adi mooyaane cid kale teeda xun leexin mayso labayka wasacdayk allah ayo waan ku ajiibay oo markaa yani waa ajiibitaan fara badan ayuunbay markaa tusinaysaa baa la yidhi taniyadaasi wاlkhayru kuluhu fii yadayk allah adow khayr oo dhammina aduu gacmaha kuugu jiraa washaru laysa ilayk sharku ma aha mid adiga markaa eh, lagugu taqarubayo lagugu dhowaanayo shar laguguma dhowaado ama waxaa ohanaya washaru laysa ilayka sharku ma aha mid adiga laguu tiirinayo oo maaragtay waxa weeye la odhanayo ilaahay baa sharkaa sameeyey lama odhanayo walow shar iyo khayrba cidda khaaliqeeda abuurtay ilaahay uu yahay laakiin si guud markaad leedahay wax walba ilaahay baa abuuray shar iyo khayr unbaa sidaa la yidhaahda laakiin lama yidhaahdo si gaara si gaara sharka ilaahay looguma sheego oo dee nooc markaa inaad markaa caba ilaahay ka cabanayso ama aad maaragtay eh, eedaynayso oo kale ayay u ekaanaysaa marka ilaahay subxaana wa tacaala sharka si gaara looguma sheego ana bika wa ilayk allahayow adigaan kugu taaganahay xaggaagun baanan u soconaya tabaarakta wa tacaalayt khayr badnaatay oo korraysa astakfiruka wa atuubu ilayk dambi dhaaf baan ku weydiisanaya waanan kuu toobadkeenayaa saasuu markaa qofku odhanayaayo salaadii ubuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu dhiibaya markuu salaaddii uu saa u galo dikrigaa ilaahay ee ilahay uu ku xusaya uu markaa isdhiibidda ah ayuu la imanayaa uma yaquulu markaa kadib wuxuu odhanaya acuudu billahi min ashayطaan الrajiim ducooyinkii kale istiftaaxyadee soo arooray sida allahuma bacid bayna bayna khataaya kama bacta bilmashriqi ila akhirihi iyo kuwii lamidka ahaana tuu doonuu ka akhriyay lakiin tanuu imaam shaafici doortay uma yaquulu intaa kadib wuxuu odhan acuudu billahi min ashayطaan الrajiim isticaadadii buu la imanaya waa ragcad walba musanifku dib buu inooga sheegi doonaa hadal baa inoo iman doonaa laakiin muctamadku waa ragcad walba oo waxaa acuudu billahi min shaytan lo odhanaya waa qur-aankan la akhriyayo فإdا قرأت القرآن فاsتعiذ باللahi miن الشhayطاaن الرaجيم أعuudu بالlahi miن الشhayطاaن الرaجيم أعuudu بالlahi ilaahay baan magan gelaya min الشhayطاani baan ka magan gelaya shayطaanka الrajiimi la fogeeyey taasaa la doortay waxaa loo dooranaya waa sidii qur-aanka ku timid فاsتعiذ بالlahi min الشhayطاaن الرaجيم marka markaad aayaddii dabaqayso waa أعuudu بالlahi min الشhayطاaن الرaجيم naskii aayadda dee taasaa waafaqsan haddii markaa wax lagu darana axaadiista qaarkeed ba kuso arta acuudu billahi الsamiic الcaliimi min الshayطaan الrajiim oo iyadana la diidi maayo wa yaqra'u wuxuu akhriyayaa kadib faatixata اlkitaabi suuraة اlfaatixadii buu akhriyaya iyadu ruknigiiy markaa ruknigii qiraa'ada awaluhaa bismi اllaahi الraxmaan الraxiim oo ku bilaabaysa bisinkaa ku bilaabmaysa faatixadu waa rukni oo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laa tujziu salaatu laa yaqra'u rajulu fiiha biumi lqur'aan salaadi gudi mayso aanu qofku akhriyin suuradda umulqur'aanka ah ama laa salaata liman lam yaqra' ilqur'aan salaad male qofka aan qur'aanka akriyini ayaa nabigu qofka aan akriyin faatixada akriyin laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati ilkitaab qofkaan faatixada akriyini salaad male iyadana waa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka waa lagama maarmaan in faatixadii la akhriyo bismi illaahi raxmaani raxiimna dee waa kamidoo haddii aanay qur-aanka ka mid ahayn de musxafka laguma qoreen waayo saxaabadu wax aan qur ka mid ahayn kumay qorin waa lagu ijmaacsan yahay wadda qur-aanka inay ka tahay laakiin faatixada ay kuhor ama suuradahan ay ku qoran tahay ma ka ba mise suuratu namli unbay dhexdeed kaga jirtaayo ka mid tahay intan kale tabarug baa loogu qoree ka ma aha hadal ku jira laakiin shaafici raximah llahu tacala madhabkiisu waa inay suurad walba ka tahay faatixadana ay ka tahay faatixada si gaara xadiid ugu soo arooray oo idaa qara'tum alfaatixata faqra'u bismi illahi fa inahaa aayatu minha markaad suuratulfaatixada ama umal qur-aanka akhriyaysaan bismi illaahi akhriya waa aayad ka ayaaba marka xadiidna ku soo aroortay saa daraadeed imaamu shaafici raximah llahu tacala wuxu le qofka haddaanu bisinkii akhriyin u asixi maysa salaadii oo waa lagama maarmaan in la akhriyo wayuratilu qiraa'ata qur-aankii markaa markuu akhriyayo faatixa iyo keyrkeedba tartiil buu ku akhriyo u kala dhig dhigi qiraa'ada oo dudubin maayo wa yuratibuhaa waanu tartiibin oo aayaduhu say u kala horeeyeen iyo kelmaduhuba ayuu u kala horreysino waajib weeyi tani khaasatan faatixadii marka la marayo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim waa inuu aayadii sidaa hadduu aayad ka ku soo noqdo haddana iyada tii ka dambaysa ku soo celinaya ee maayo adigii hore akriya iyada haddana iskaga bood odhan maayo wayaatii biha waxaa kaloo ula imanayaa cala alwilaayi xidhiidh oo muwaalaadkiiba iyaduna waajiba muwaalaat lfaatixa faatixada in la xidhiidhiyo aan la kala goyn ayaa waajiba fa in taraka tartiiba hadduu ka tago faatixada tartiib ratibideedii aw faraqaha ama uu kala geeyo oo muwaalaadkii uu ka tago lazimahu icaadatuha waxaa ku waajiba inuu markaa soo celiyo markaa dee tartiibtii garanayo waxaa kala geynayaa waa in aayadihii uu kala hormariyo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin maliki yowm اddiin araxmaan الraxiim saasoo kale uu yidhaaho muwaalaadkiina laba arrimood baa ka hor imanaya oo inuu iska aamuso markuu dhexda marayo bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uu aamuso un iyo inuu wax kaleba iska akriyo markuu faatixadii meelaha dhexe maraya un oo subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila اllah wallahu akbar laa xawla walaa quwata ila biاllah uu iska yidhaahdo waa dikri ilahay oo salaada ka jebin maayo wixii dikri ilaahay xus maarata xus ihi salaada ma jebiyo laakiin faatixadii way go-aysa hadduu dikri ajnabi oo aan maaragtay la sunaynin oo salaada ka mid ahayn oo maaratay sunantii qiraa'ada aan ahayn uu la yimaado faatixada dhexdeedii faatixadii waa inuu ku soo celiyo salaaddii ma go-aysa faatixadii baa go iska aamuso markuu dhexda marayo aamuskaa waa la eegaya hadduu dheeraaday isaguna faatixadii wuu jaraya oo inuu markaa faatixadii ku soo celiyo ayaa lagu yeelanaya haddii uu gaaban yahay aamusku ujeeddadiisaa la eegayaa hadday ujeedadiisu ahayd iska jooji faatixada way go'day waynu dib ugu soo celi haddii aanu ujeeddo ka lahayn oo aanu markaa faatixada go niyo ahay aanay ku jirinna wuu sii wadayaayo aamuskaa yaree koobani mushkilad ku keeni maayo waidaa qaala waladaaliina qaala aamiin markuu waladaaliin yidhaahdo aamiin buu odhanayaa oo iyaduna waa sunne markii faatixada la dhameeyo aamiintiibuu odhanaya haddii markaa uu ma'muum yahay dee imaamku tiisii markuu dhameeyana aamiin buu odhan isagu markuu faatixadiisa dhameeyana aamiin buu odhan hadduu imaam yahayna tiisi ayuu muddo aamiin u odhanaya wax kalama maqlayabe kii munfaridka ahaana isaguna saa soo kale markuu dhammaysto isaguna aamiin buu odhanaya miimkana waa la fududaynayaa lama shadayo alifka waana la madi karaa waana la gaabin karaayo aamiin iyo amiin labadaba waa waa la odhan karaa macnaheeduna dhowr arrimood bay ay sheegaane waxa ugu caansan istajib ilaah aqbal ile waa la soo duceeye faatixadii waa ducee ilaahw aqbal ayay noqonaysaa wuxuu i wayajharu biha alimaamu imaamku aamiinta kor buu u qaadayaa aamiin oo dadka u maqashiinaya fii ma yajharu fiihi ay tahay tii kor u qaadayey ee kor loo akhriyayey qiraa'adu inbay la xukun tahay haddii uu kor u qaadayay imaamku tanna kor buu u qaaday haddii qiraa'ada uu hoos u akhriyayeyna aamiintana hoos buu u odhan imaamkii waxaa lamide ah, munfaridkii keligii tukanayay imaamkii uu wa fi lma'muumi qowlaani imam markaa inuu kor u qaadayo dee axaadiis tusinaysa idaa amana alimaamu faaminuu markuu imaamku aamiin yidhaahdo aamiin dhaha maxaa inoo sheegay inaynu aamiin yiri haday inaan oo hoos u yidhi idaa amana alimaamu faaminuu idaa amana imaamdaasi waxay tusinaysaa inuu markaa imaamkii uu kor u qaadayo kor u odhanayo wa fi lma'muumi qowlaani kii ma'muumka ahaa isaga laba qowl baa ku sugan oo shaafici u leeyahay asaxuhumaa kooda xooga badani anahu yajharu waa kor u qaadayo aamiinta ma kor buu odhanayaa mise hoos buu odhanayaa laba qowl buu shaafici ku le mid ka umka ku qorane waa inuu hoos u odhanayo oo ciddan aamiin kor qaadaysa waa imaamka inuu dadka maqashiinay laakiin mamuumku kor qaadi maayo oo dee isagu qiraa'adiisa iyo qur-aanku akhriyayaba kor umuu qaadayne imaamkuunbaa codkiisa la maqlaya mamuum codkiisa lama maqli jirine aamiintuna waa sidii oo kale oo sidii aan qiraa'adiisa kaleba iyo alla takbiiraadkiisa iyo samic allahu lima rabbana walaka alxamdudiisa iyo wixiiso dhanba aan loo maqlaynin ayaan aamiintiisana loo maqlayn oo hoos buu isaga odhanaya oo way hadda sutan markuu imaamku aamiin leeyahay aamiin la dhaha dee waa la dhaha oo idinkaa ku qawla laakiin hoos baad u odhanaysaa wey saasuu qowlkaasi leeyahy markaa masaajid oo kor markaa waxa weyaan u qaylinaya dee jiriba maayo haddii qowlkaa lagu socdo qowlka labaad waa ka sheekhu uu rajaxaye in kor loo orhanayo maaratay dadkii mu'miniintiina aamiinta ay kor u odhanayaan waxaanay ka soo aroortay caطaa baa yidhi cabdullaahi bnu zubayr ayaan masaajidkan kula tukaday waa saxaabigii nebiga iyo riwaayadka qaarkoodna saxaabo badan baabay sheegayaanba inuu kula tukaday dabeetana waxa weeyaan masaajidku markaa isla kacayo aamiinta ay isqabsanaysay oo masaajidkuba uu markaa dayaamayo aamiin la dayaamayey markaa dee waxa halkaa laga qaatay in kor loo odhanayo kaasaa markaa rajaxan wa fi lmaamuumi qowlaani buu yihi asaxuhumaa anahu yajharu markaa inuu la jahrayo aamiintii uma yaqra'u suurata halkaa marka markaa aamiintaa ma'muumku waay ku ku waafaqayaa imaamku marka imaamku aamin leyba isla mar baad la odhanaysa ay xadiidku ahaa ida qaala imaamu aamiin ida amana alimaamu faaminuu fainahu man waafaqa taamiinu taamiin almalaaikati ufira lahu maa taqadama min dembi fadli weyn baa kusoo arooray dembi dhaaf weeyaan qofka maarata aamiintiisu ay ta malaaigta waafaqdo xadiikaasi marka w markuu imaamku aamin yidha aamin dhaha halkaa waxba laga fahmi lahaa inta imaamku ay horeynayso lakin xadid kale wuxu le ida qaala imaamu waladaliin faquluu aamiin imaamku markuu waladaliin yidhaahdo waxaad tidhaahdaan aamiin kii kalena idaa amana imaam faaminu buu ahaa labadii xadiid baa waxaa la isugu geeyey waa markuu waladaalin yidhahbaad aamiin la odhanaysa idaa amana imaamuna waa idaa araada an yuamina wey ya ayuha ladina idaa qumtum ila الsalaati faqsiluu wujuhakum oo kale weeye faida qara'ta اlqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim ay ida aradta qira'aة اlqur'an waida aradtum اlqiyaama ilى الsalaa marka idaa amana markuu imaamku aamiin leeyahay u odhanayo wey odhan rabo markuu odhan idinkuna la dhaha weeyaanoo isku mar ula yimaado uma yaqra-u suurata suuradii buu aqrinaya yabtadiuha yabtadiu biha oo uu ku bilaabanayo bismi illaahi araxmaan iraxiim ku bilaabanayo marka inuu suurad dhamaystiran akriya weeyaan sunnuhu suurad dhamaystiran inuu qofku akriyo ayaa sunnuhu yahay haddii suurad u dhexda ka bilaabana basi ma laha laakiin sidii sunnaha ayada afdalka ahayd ayuu khilaafay hadduu suurad barta ka bilaabana bismi illaahi raxmaan raxiim wuu odhanaya hadduu suurad bilaabayana bismi illaahi raxmaan raxiimta wuu odhan hadduu suurad dhexda ka qaadayana bismi illaahi raxmaan raxiimta iyadana wuu la imanayaayo iyadana waa madhabkii shaafici weeyi oo ma aha bismi illahi kuma gaar aha uun markii suurad la bilaabayo fa in kaana ma'muuman haddii haddaba qofkan uu yahay mid la tujinayo oo imaam leh fii salaatin salaad haddii markaa lagu la tujinayo yujharu fiihaa quraanka kor loo qaadayo lam yaqra' suurata isagu suuradda kor u qaadi maayo isagu suuraddii akhriyi maayo haddii qofku uu yahay qof la tujinayo imaam leh imaamkiisiina uu kor qur-aanka u akhriyayo salaaddu ay jahriyo tahay faatixada wax dhaafsiisan akhriyi maayo suuraddii dambe faatixada ka dambeysay imaamka ayuunbuu ka dhegaysanayaa isagu akhriyi maayo oo suurada xaaladaa iyadaa ma waa loo karaahiyeystaaba inuu suurad akriyo isagoo qiraadii imaamka maqlay waa karaahiyo makruuh weeye inuu markaa qur-aan kala akriyo wa fi lfaatixati qowlaani faatixadii baa laakiin laba qowl ku jiraan faatixadii ayaa laba qowl ku jiraanoo ma'muumkii faatixada ma akhriyaya mise ma akhriyayo asaxuhumaa labada qowlkooda xooga badani annahu yaqra'uhaa waa inuu akhriyayo waajib ay ku tahay oo labadan qowl waxay ku saabsan yihiin ma'muumkii faatixada garanay inay rukni tahay laakiin rukninimadeedaasi ma dadkoo dhanbaa mise waa qofkii keligii tukanayo qofkii imaamka ah haddiise qofku uu ma'muumyuhu imaam ku daba tukanayo salaaduna ay jaariye tahay oo qur-aanka kor loo akhriyayo ma'muumkii marka waxa wey faatixa lagumala miya haddii ay salaadu siriye tahay wuu akhriyaya iyadu hadal male mamuumkii wuu akriyay laakiin markii ay jahriyo tahay ayaa labadan qowl ay imanayaan qowl wuxuu leeyahay wuu akriyaya waa ku waajib muxuu cuskaday dee wuxuu cuskaday axaadiistii aynu soo akriyen laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اkitaab eh, laa tujziu salaatu laa yaqrau rajulu fiiha biumi اqur'aan ayumaa salaati laa yaqra fahiya umm-, khidaajun hiya khidaajun hiya khidaaj salaad alla salaadii aan faatixada la akriyni waa naaqus waa naaqus waa naaqus ama waa dhicis oo ma ansaxaysaa marka halkaa laga fahmi marka dee lama kala qaadin bay leeyihin maamuum iyo imaam iyo munfarid way soo wada gelayaan buu qowlkaasi isagu leeyahay weliba xadiid kalaaba kusii caddaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inta uu tujiyey dadkii in markaa uu culays dareemay markuu salaadii ka baxay warba qof baa qur-aanka ila akriyay nin yihi ha rasuul anaa kula akriyey deetana uu ku yidhi mar dambe waxaa ha samaynin ha ila akhriyina ilaa biumi lqur'aan faatixada uun mooyaane wax kale idinku ha ila akhriyina marka maxaa la fahmay dee faatixadii ma'muumki inuu markaa akriyayo xataa salaaddii jaariyada xadiidkaasi dee nas baabuu ku yahayba qowlkan kale isagu wuxuu cuskanayaa waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun qur-aan marka la akriyo dhegaysta u dheg raariciyo aamusa naxariis alla aad helaysaan faray markii qur la akhriyayo aayadduna weliba salaada si gaaray uga hadlaysaa oo si gaaray salaadda u khusaysaa marka oo waaba taynuu daliishanayna inaanu suurad kale akriyaynayoo faatixada ka soo harsan haddaba faatixadiina dayduna waa qur-aankii istimaac iyo dhegaysigii buu kaga mashquulayaa wuxuu samaynayaa wuu dhegaysanayaa una waxba aqriyi maayo sidoo kale saxiix muslimka inamaa jucila imaamu liyutama bihi xadiidkii ahay saxeynka ku jiray saxiix muslim waxaa kusii sugan waidaa qara'a fa ansituu imaamku markuu qur-aanka akriyayo dhegaysta faatixada akriya laguma lama odhanin bu marka qowlkaasina isaguna halkaa ayuu cuskanaya waxaa markaa labada qowl la rajaxay qowlkaa odhanaya waa waajib waidaa qaraa faansitu iyo fastamicuu lahu iyana waxa lagu xambaaray wixii aan faatixada ahayn b wuxuu yihi wlmustaxabu sida la jeclaysanayaa an takuuna suuratu fi subxi waduhri min iwaali lmufasali waa in ay noqoto suuraddan haddaba la akriyaya faatixada ku xigaysaa salaad subax iyo salaad duhur haddii la joogo mufasalka suuradaha markaa qur-aanka ee markaa dee maaragtay mufasalka la yidhaahdo waa kuwan markaa yaryar marka kuwa waaweyn dhaadheer loo eego suuradahan yaryar ee mufasalka la yidhaahdo kuwooda dhaadheer ilaan iyagii baa kala dhaadheere intooda dhaadheer buu aqriyaya waa duhur iyo subax wa fi lcasri wاlcishaai min awsaat اlmufasali casr iyo cishaaina mufasalka dhe kuwooda dhexdhexaadka ah ayaa la akhriyay wa fi lmagribi min qisaari اlmufasali maqribkana qisaartiisaa la akhriyay mufasalku dhowr qowl baa ku jire waxay rajaxayaan culammadu inuu ka soo bilaabmo suurat اlxujuraat suurat اlxujuraat inuu ka soo bilaabmo ayaa ay culamadu rajaxeen qaarkood waxay hahdeen maya suurat اlaxqaaf baa laga soo bilaabaya kuwo kale waxay yidhahdeen maya suurat اlfatxi kuwo kale maya suurat qaaf laakiin waxa ay rajaxayaan xujuraat iyo inta ka hooseysa marka kuwiisa dhaadheeri dee waa kuwaa maaragtay saddexda safxadood iyo afarta safxadood iyo meelahaas maaragtay noqon karaya sida markaa xujuraat iyo qaaf iyo daariyaad iyo tuur iyo kuwa lamidka ilaa laga soo gaaraya baabay leeyihiin mursalaad intaasoo dhan waa iska duwaashi bay xisaabsanyihin kuwoodii dhaadheera awsaada iyo kuwa dhexana wa camo laga soo bilaabo ilaa waduxaa laga soo gaadhay iyaduna waa inihii dhexe wixii intaa ka dambeeyana waa kuwii gaagaabna laakiin dee waa xagga badnidunbaa yani sida ay u badan yihin unbaa laga hadlayaa laakiin de way dhici karaysaa tu markaa xaggan ku jirta inay tu xaggan ku jirta ay maaragtay ama ay leekaato ama ay kaba dheeraatay mararka qaarkood inay dhacdo ayaa dee la arkaayo taasi de markaa waxay iska noqonaysaa un xaggii waxay noqonaysaa eh, taqriib wuxuu yihi markaa salaada subax iyo salaada duhur ayaa tiwaalka la akhriyaya kuwaa dhaadheer waa salaada subax iyo salaada duhur macnaheedu waa maxay salaadii subax ragcad matalan wadaariyaad baa la akhriyaya oo la dhammaynaya ragcadna suuratu tuur baa la akhriyaya salaadii duhur lafteeda waa iska inahaasoo kale oo de waaba tii lagu qiyaasayay nabiga alayhi salaatu suuratu sajde oo kale inta la akriyo waa saddex bog in markaa ragcaddii uu taagnaanay ragcadda koobaad ragcadda labaadna intaa barhkeeda marka dee inagu waxaynu la qabsanay dee salaad toban daqiiqa ama shan iyo toban miriro haddii uu qofku imika jimcihii oo kale waxa dee sunna suuratu jumuca iyo munaafiquun in la akriyo jumcayaasha qaar jumcayaasha qaarna sabixisme iyo iyo suurat lgaashiya jumca iyo munaafiquun maalintaad akrido odayaashu way cabanayaano waxay leeyihin wadaadku wuu dheereeyey marka ya qaaf iyo qabarna way jirtaa nacam kasta khudbadda ay ahay suuratu qaaf iyo iqtarabat marka iyaga laftoodana culamadu way jeclaysana in lagu akriyo marka de haddaad maaragtay jumca iyo munaafiquun haddii la dhibsanayey ood qaaf iyo iqtarabat akrido <laughs> nin albaqara akhriyey baad noqonaysaayo in odayaashu kaabaaraan baad ku siganaysa marka waxa weeye intii nebigu alayh salaa iyadoo qofku dee carabka fududaynayo iyadoo qofka carabka uu fududaynayo inaan sunihii laga tegine dee la akriyo salaada subax oo kale ee jumcaha in la akriyo suurat iyo iyo suurat sajda waa sunihii nabiga aleyhi salaatu wasalaam wayajharu limaamu imaamku kor buu qaaday walmunfaridu iyo kii keligii tukanayay bilqiraa'ati qur-aan akhriska fi subxi salaada subax iyo waluulayeyni labada hore ee min almaqribi kor baa loo qaadaya qiraa'ada labada hore ee maqrib iyo cishana waa saas oo kale salaadii jumcaha iyo salaadii ciideynka iyo istisqaag iyo roobdoontii iyo taraawiixdii iyo witridii bisha bisha ramadaan ee marka taraawiixda laga daba tukanayay intaasba kor baa loo qaadaa sidoo kale waxay yidhahdeen ragcadaha tawaafka ragcatay awaaf haddii habeennimo ay tahay waktiga la tukanaya iyadana kor baa loo qaada wixii ka soo haray intaa wixii ka soo haray hoos baa loo akriya khusuufkumaynu soo reebanaa kii dayax kaasaa isagana kor loo akriyay alkhusuuf khusuuf alqamar oo kaasaa habeennimaa wixii ka soo haray kusufu shamsiga qoraxda madoobaadki duhur iyo casr maqrib iyo cishaay labadoodii dambe sunnayaashii rawaatibta ahaa idaylkoodba kuwa habeeniyo kuwa maalmo duxadii nafligii mutlaqa ahaa ee maalinimada waxaasoo dhan waa wada sirri weeyaan hoos baa loo akhriyay salaatuleylka ayaa isagu waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa waa nafligii muطlaqaaye habeenku yutawasatu fiihi bayna اlisraari wاljahl walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wاbtagi bayna dalika sabiila markaa salaatuleylkii iyada si dhexe ayuu qofku u akriyaya hoosna u akri dhigi maayo korna u qaadi maayo waman laa yuxsinu lfaatixata halka markaa sheekhu haddaba wuxuu ka gelayaa qofkii aan faatixada saxay iyo axkaantiisii qofka aan faatixada garanayn ee faatixada qaldaya laba xaaladood buu kala leeyay an yumkinahu tacalumu iyo an laa yumkinahu inuu baran karayo iyo inaanu baran karayn ba inuu kala qaado kii baran karayey de waxana waa inaad barato haddii kale salaad ka asixi mayso salaad ka asaxaysaa ma jirto waa inaad barato wati baad haysataa watigiisa jamcii baa dhaafay war jamc kastaa ku dhaafe salaadaadi ma hagaagsane faatixada horta sax baa le kugu simay haddii waktigii uu baxay oo aanu ka gaadhsiin karin xaaladan gelu gelaya waa qofkii aan baran karin buu lamid noqonaya marka ohanaya wa inu qofku baran karayo ma aha yani waxa weeyaan isagaaban dee uh, baran karaya warka lena kama hadlayna in carabkiisii uu qabanayo ee waktigu ma ku simayaana iyaduna meshuu soo gelaysa haddii waktigiina uu ku simayo carabkiisiina uu qaban karayo kaa waxaa ku waajiba inuu barto salaadda u joojinaya horta u baranaya baraa kadib buu tukanaya haddii waktigii aanu ku simayn ama carabkiisiiba aanu qaban karin kaasi xaaladuu yeelanaya in waxaan uu qaldayaa ay de ay qalad un tahay faatixadii wax kamida ah uu qaldayo taa kulle shacda kuma inaan soo darin kii xaraf u qaldaya xaraf aan karayn sida ra'doo kale iyo wax lamidka ah kaasi dee xaaladiisu waa sahaale wuu iska tukanaya ilan waxbaba karaye wax ku bedelna la odhan maayo kii aan karayn laab ka dhigaya labilcaalamiin la markuu rabbilcaalamiin le isleeyahy waxaa laleeyahi de isaga sidaadoo baad ku tuka dadkaa tujin laakiin dadkun baana tujinaynine oo masaajidkun baana safka ayaad soo gelayn imaamnimadae laakiin adigu sidaasaas kaga tukan wax ku bedelna laguma odhanayo taadaasaad wadanaysa saas daraaddeed isaga alkuma soo darin waa k markaa waxa weeye ka waxaa ka soo haray ku faatixadii qayb garanaya qaybna aan ahayn mid aayad keliya oo faatixadii kamida matalan garanay iyo in aanu faatixadii waxbaba ka hay inuu faatixadii wax ka hayo walow aayad baa noqotee iyo inaanu faatixadii waxba ka hayn laakiin uu qur-aan kala xafidsan yahy qur-aan kala xafidsan yahay ama in aanu faatixana hayn qur-aan kalena aanu garanayn laa yuxsinu shaya min alqur'aan wey waaya laakiin dikri kaleu garanaya adkaar kale ayuu xafidsan yahay u karaya ama u baran kara mid aan faatixana garanayn adkaar kalena garanayn waktigiina u haya waktigii salaada haya faatixadii waxba ka garan maayo adkaar kalena garan maayo haddaba muxuu samaynay afartaa xaaladun kala qaadayn midka isagu quraan aan aan ahayn haya ama faatixadii waxa ka hayo ama yaanu wax ka haynin ka qur-aankaa kale haya de waxaanu leenahay haddaad faatixadii wa ka hayso horta inti adkaystaad akriyaysaa inta qur-aankan kalead ku buuxinaysa adkaar kale lama imanaysa qur-aankaa kalead hayso ayaad ku buuxinaysa waa kii markaa faatixada qur kale la yaqaanay laakiin faatixadiibaa ama kababooda maqan ama qayb ahaan uga maqan markaa kaa xukunkiisu muxuu noqonayaa hadday ka wada maqan tahay qur-aankaa kaleo akriyaya qaybi ka maqan tahayna qaybtii uu hayeyna wuu la imanaya inta kalena qur ku buuxinay haddii aanu quraan kale kala hayn faatixadii unbuu in ka haya aayad buu xifsaya laba aayadood quraan kalena ma hayo ninkaa isagii muxuu samaynaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay wuu ku celcelinaya soo aayad ma hayso faatixadii kamid ah toddoba jeerun ku celi toddoba aayadood bay udhigmaysaa faatixada toddoba aayadood bay aayadda ad xafidsanaydu toddoba jeer ku celi bu laakiin sida muctamedkaa mayana de aayaddani la aayad aayaddii kale u noqon mayse aayad keli ku celeli aayaddeedii un bay ahaanaysaae adkaar buu ku buuxinaya hadduu hayo oo booskii aayadaha kale adkaar buu gelinaya haddaanu qur-aankii waxba ka hayn aayaddu ku celceliya xataa ma hayo kaasi faatixana ma hayo qur-aan kalena ma hayo toddoba markaa dikri fa sabcatu anwaacin min adikri sida muctamedkaa toddoba nooc oo adkaartiiya la imanaya subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa bilaah laba kalena waa ku daraysa musanifku inoo sheegi doono wa qiila yatacayanu subxaana allahi sabciinadaas wa qiila yatacayanu waxaa la yihi mayane waxa caynoobaya subxaan allah imka aynu akrinay subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waa sheekhaana inoo sheegi doonee oose sheekh uu ku socdo sheekhu wuxuu ku socdaa inay taa lafteedu ay waajibayso ee adkaar kale aan loo ogolayn isagoo tan garanay laakiin sida muctamadkaa waa sabcatu anwaacin min adikr todoba noocoo adkaarta kamid unbuu la imanayaa waxba inuu ta subxaan allahi walxamdulilah walaa ilah illa wallahu akbar ula yimaadaa khasab kuma noqonayso weeyi waxba haddaanu isla hayn qur ma hayo faatixana ma hayo adkaarna ma hayo waktigii salaaduna u haya oo kuma simayeen xataa adkaar la xifdisiiyo maxaa markaa la samaynayaa salaaddii buu intuu isleeyahay faatixada intii lagu akri jiray intaasay ahayd ayuu taagnaanaya kolkuu sarajoogku ka dhamaadanoo rukuucay dabcan faatixada akhriskeedan aynu leenahay waa waajib haddii xataa talqiin ahaan uu ku akriyi karayo waa inuu ku akriyo yani maalan salaaduu gelaya qof baa kolba aayad aayad u akrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim markaas kadu akrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaani araxiim araxmaani karayo de waa aadi faatixadiina wuu la imanaya markaas ugu dhamaysanaya markuu dhamaystana uu iska rukuucaya kaasi markaa waa waa awooday baa laleeyahy laakiin kan cid ah, aan maaragtay ulaqintana aanahayn ama xataa talqiinkii aan waxba ku keenaynin waa kaa kan aynu leelahay intii faatixada lagu akriyi jiray markuu yar maleeyo uu islaa intaa ilaa laba daqiiqo saddex daqiiqo ayay qaadan jirtay intiibu taagnaan wuxu uhi sheekhu waman laa yuxsinu lfaatixata faatixa qofkii aan hayn wadaaqa alwaqtu waqtigiina uu markaa ka cidhiidhsamay oo uu ku simi waayey inuu barto oo salaada waktigeedii hayo oo waktigii baa baxaya qara'a biqadrihaa min hayrihaa wuxuu akhriyay qadarkeeda in leeg oo markaa qur-aan kala ah waa haddaanu iyadii waxba ka haynin wain kaana yuxsinu aayatan hadduu aayad hayo marka de fataquu llaha ma statactum iyo faqra'u min alqur'aan ayaa loo daliishanayaayo adkaar kale loo wareegi maayo iyadoo qur wax laga hayo wain kaana yuxsinu aayatan aayad hadduu yaqaan minhaa faatixadii kamida fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid ahaani yaqra'uhaa faatixadu wuu aqriyayaa bis aayaddaasi weeyi uma yudiifu ilayha markaasuu ku darayaa min adikri adkaartiibuu kaga darayaa maa yutimu bihi qadra alfaatixati faatixadu intii ay dhammayd wax uu ku kamiluu ku buuxiyo ayuu ka akhriyayaa adkaartaasi waxaa la yidhi waxaa khasaba an takuuna mutacaliqatan bilaakhira waa adkaar aakhiro ee adkaar aakhiro maarata maarata ma aha ducooyin duca adduunye ku tacalluqda adkaar ama de xus ilaahaya ama duca aakhiro ku tacalluqda ayuu ku buuxin karaa laakiin duca adduunyo inuu ilahay naa qurux badan weydiisto ama maal fara badan uu weydiisto salaadu dee waxba ku noqon mayso de wixii ducaa salaadda waxba kuma noqoto laakiin ma noqonayso muxuu ahaaye eh, halkii faatixada ugeli mayso taasi waa adduunyo arrin adduunyo wey wathani markaa wejigaasi kaasaa rajaxan kaa ayaa inoo rajaxan wathani ka labaad anahu yukariru laayata sabcan aayadan unbuu toddoba goor ku celinayaayo kani dee wuxuu leeyahay dee qur-aan buu ninkani hayaabe e qur-aankaa qur u dhow qur ayaa qur-aanka u dhowwe aayadan ha ku celceliyo marka toddobadiiba meeshoodii ha gasho kuwa kalena waxay leeyihin qofkii aan qur-aanka aqoon dee waa tii layihi adkaara aqriye kana intii u waa kan ka aqriyay umanay buuxinin adkaar markaa ku buuxi wain lam yuxsin shaya min alqur'aani qur-aankii waxba ka haynin lazimahu waxaa ku waajibay an yaquula inuu yah subxaana allahi walxamdu lilaahi allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah sida xadiidkii abu daawuud iyo uu ku sugnayd ninkii yihi yaa rasuul allah an aahuda min alqur'aani shayan rasuulkii ihahdo qur waxba waan ka qaban kari lahay bu waxba waan qaban kari lahay facalimnii maa yujziu canhu bal wax haddaba iga kaafiya qur-aankii qaban kari waaye maxaan sameeya maxaan akhriya faqaala qul subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sidaa nabigu yidhi ba marka xadis ku sugan wa yudiifu ilayhi wuxuu ku dari kelimatayni min adikri laba kelmadood adkaara maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun oo kale u yidhah oo de intani waa shan subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah waa shan faatixaduna toddoba aayadood bay ahayd marka maa shaa allahu kaana maa lam yasha lam yakun iyo wax lamida ayuu ku dari karaa wayudiifu ilayh kelimatayni laba eray oo min adikri adkaara ayuu ku darayaayo labadii aayadood ee harsanaa bedelkooda gasha wa qiila waxaa la yidhi yajuusu haadaa kani wuu bannaan yahay inuu aqriyo subxaana allah walxamdu markaa qiil buu ka dhigay qiilkaasaana muctamad sida saxdaa yajuusu hadaa waayru wey hadduu adkaar kale la yimaado waa caadi haddii uu markaa kan la yimaadana waa caadi markaa musanifku isagu wuxuu ku socdaa in yatacayano kani inuu oo ku kale aan lagu bedel loo guuri karin ee kani markaa qofku ku qasban yahay ayuu sheeku isagu marayaayo dee xadiidkaasuu markaa ka qaada lakin xadiidka waxaa la yihi xadiidku waaba dacfi ku sugan sanadkiise waxba markaa la cayimi maayo fain lam yuxsin shay-an waxbaba haddii aanu haynin oo wax u yaqaanaaba aanay jirin waqafa qadra alfaatixati faatixada qadarkeeda in leeg ayuu istaagay sal اllah waslm alى nabiyina mxamed اllah alam kabara bilisaani maxaa u daliila ah, bu fataqu llah ma staطact halkaas bay culamadu meelahaas bay ka qaadanayaan iyo maaragtay waxa weye faatu minhu ma staactu marka lafdigii buu la iman kari macnihii buu ilaalin karay ilan allahu akbar maxay ka koobnayd lafdi iyo iyo macni markaa qofkani lafdigii ma hayo laakiin muxuu hayaa macnihii buu hayaa macnihii buu afkiisa ku cabirayaayo idaa amartukum bian faأtuu minhu ma ayay culammadu u cuskanayeen qofkan imaamka ah hadduu qur-aanka khaldayo inaan dhegaystaa ma waajibbaa dahaayitu saxayaad dhegeysanaysaa muyu wada khaldaya soo meel meelunma khaldayo ilaan waxaan qur-aan ahayn ma akhriyaye meel meel baa ka qaldan lakin de qur-aankiisa kalo dhan baad dhegeysanaysaa wallahu aclam